baabu taxriimi tashabuhi nisaai birijaali fi libaasi haadaakanu baabu taxriimi tashabuhi nisaai dumarka inay isku ekaysiiyaan xaaraamaynta la xaaraamtinimeeyey weeye birijaali rag inay isku ekaysiiyaan fi libaasi dharka ay iskaga ekaysiiyaan wal xarakaati dhaqdhaqaaqi socodka ay iskaga ekaysiiyaan wal kalaami hadalka ay iskaga ekaysiiyaan iyo wanaxwu daalika intaas wixii la mid ah baabu taxriimi tashabuhi nisaa dumarka inay isku ekaysiyaan xaaraamaynta la xaaraamtinimeeyey baabkii ka hadlaayay weeye birijaali ragga inay isku ekaysiiyaan filibaasi dharka inay iskaga ekaysiiyaan walxarakaati dhaqdhaqaaqa inay iskaga ekaysiiyaan oo qaabka socodka ay iskaga ekaysiiyaan walkalaami hadalka inay iskaga ekaysiiyaan iyo wanaxwi daalika intaas wixii la mid ah baabkan wuxuu ka hadlayaa ragga iyo dumarka midba qaada ilaahay u abuuray mid baqaabuu ilaahay amray inuu u labisto waxaa xaaraan ah qolo qolada kale inay isku ekaysiido gabdhihii inay sida ragga u labistaan waa xaaraan inay sida ragga u socdaan waa xaaraan inay sida ragga u hadlaanno waa xaaraan raggana intoo kalea ka xaaraan ah oo sida dumarka inay u labistaan waa ka xaaraan sida dumarka inay u socdaan waa ka xaaraan sida dumarka inay u hadlaanna waa ka xaaraan can ibni cabbaasin radia allahu tacaala canhumaa qaala cabdullaahi ibnu cabbaas wuxuu yidhi lacana rasuululahi rasuulka allaa lacnaday sala allahu calayhi wasalam almutashabbihiina kuwa isku ekaysiiya min arijaali ragga xaalay ka mid yihin binisaa'i dumarka ragga dumarka isku ekaysiiya nabigu waa nacladay malcuunin weeye nacalaqadayaal ah ninkiioo qaata jalbaab iyo goonno indhasharay isku taaga waa nacalaqado malcuun ah ninkii oo dhagaha dalooshada oo dahab ka laalaadiyey ama qoorta gashaday ama faraanti dahaba xirtay waa nacallaqabe waa malcuun ninkiioo sida dumarka isku jajabiya markuu socdo waa nacallaqabe ninkiiyo gabdhaha gacmaha iyo lugaha cilaan ku kurita isagoon jiranayn waa malcuun waa nacallaqabe waxaa kaloo nabigu nacaladay walmutashabihaati dumarka isku ekaysiiya birijaali ragga minanisaai dumarka xaala ka mid yihiin waxaa kaloo nabigu nacladay wlmutashabihaati kuwa isku ekaysiiya min annisaai dumarka xaalay ka mid yihiin birijaali ragga isku ekaysiiya waa nacladay nabigu gabar rag isku ekaysiiday ooba ay dhici karto dumarku marka aad u fasahaadaan ee mujrimiin ay noqdaano xishood ka dhamaado diinu ka idlaato surweel iyo shaati bay isku taagin dayrabtada surweel iyo shaati keliya markaasay socon laanka dhexdiisa marka waa nacalla qabto weeyaan ilaahay naxariistiisa ka durugtay xishood iyo diin oo dhan ka qubaysatay weeye can ibni cabaasin radia allahu tacaala canhuma qaala wuxuu yidhi cabdullaahi ibnu cabaas lacana rasuululahi rasuulka ilaahi baa nacladay sala allahu calayhi wasalam almutashabihiina kuwa isku ekaysiiya min arijaali ragga ayagoo ka mida binisaai dumarka ayagii waa rag dumara isku ekaysiinaya iyo walmutashabihaati kuwa isku ekaysiiya min annisaai ayagoo dumarkii ka mid ah birijaali rag isku ekaysiiya waa naclaqabayaal kuwaasuna ilaahi weynaa subxaana wa tacaala ragga qaabu u abuuray dumarkii qaabu u abuuray qaabuu amray inay u labistaan raggii dumarkii qaabuu amray inay u labistaan hadalkoodu iskuma eka socodkoodu iskuma eka qofka marka asagu jinsi uusan ahayn isku ekaysiinaa waxaa muuqata ilaahay abuurisiisa inuusan ku qanacsanayn xikmaddii ilaahay u kala duwayne uu la dagaalamaa xadiidka akhrajahu albukhaariyu imaamu lbukhaari ayaa soo saaray xadiidkan marka xadiidkan wuxuu tusayaa inay xaaraan tahay in qolo qolada kale isku shabahdo in qolo qolada kale isku shabahdo inay xaaraan tahay waxyaalaha lagu kala duwan yahay waxaa ka mid ah tusaale dharka gabal ka mida duntoodaa la kala leeyahay amase midabkoodaa la kala leeyahay waa labo marka dunta la kala leeyahay waa hal maro waa xariirta oo dhiciba kartada hadda adduunkaba hadda inaan lahaynba xariirta xariirta waxaa laga samayn jiray duudba ha la yidhaahdo saxaradiis baa laga sameeya ah, duudka saxarada u gadaal ka dhiga wey xariirtu waa adduunka marada ugu qaarisan kaasay ahayd maradaas marka dunteedaba waxaa iskale dumar ragmaba xira karaan marada kaleeto midabkeeda waa mucasfarka marada oo mucasfarka cusfuurka la mariyeyne dumarka iskale inta kale dunta lama kala laha laakiin waxa la kala leeyahay qaabka loo xirana marada waxaa dunteeda mara iska caadiyo iska adag waxaa dhici karta gabadhu jalbaab way ka tola kartaa ninkuna shaatiguu ka tola karaa ama qamiis maxaa yeelay duntu mar haddays xariir ahayn dunta lama kala laha midabkiina uusan mucasfar ahayn laakiin markaasna maxaa la diidaya isku qaab in loo tasho oo isku qaab loo xirto maxaa caddaynaya in qaabka la diidayo waxaa caddaynaya xadiidka nebi moxamed sala allahu alay wasalam abu daawuud uu ku wariyey kitaabu libaas nabigeenna wuxuu yidhi xadiidkan waxa abu hurayra ayaa warina wuxu yidhi abu hurayra lacana rasuulullah rasuulka ilaahay baa nacladay sala allahu calayh wasalam arajula yalbasu libsata almar'a ninka marada u xirta sida dumarka u xirtaan fiiri wax la diinaa waa qaabka qaabkii waxa saaka ahaan u jalbaab iyo goom u xirtay qaabka dumarka ninka u xirta ninkaas wey ninka malcuunka naclaqabaha ah nabigu wuxuu kaloo naclaba yihi walmar'ata talbasu libsata rajul iyo gabadha dharka u xirata qaabka ninku u xirto qaabka ninku u xirto waxa weeyaan waa xaaraan ma banaana waxaa la rabaa in ilaahay baa dadka kala duway qof walba qaabka ilaahay u abuuray inuu u socdo qaabka ilaahay u abuuray qof walba waa inuu socdo oo qofna qaabkiisi inta diido san qaab kaleeta u socon inuusan qaab kale u socon marka qolaba qaaba ilahay u abuuray waxyaalaha badan ayaana lagu kala duwayn xeelad badan ayaana lagu kala duwayn tusaale alcalaamatu ibnu taymiya raximahullah majmuuc lfataawaha juska koob iyo tobnaad shan boqol lixdan iyo shan wuxuu yidhi rukisa linisaai an yatribna bidufi fi lacraas waalafraac tusaale dumarka waxaa loo rugseeyey arooska farxadaha ciidda oo kale weeye farxadaha arooska iyo ciidaha iyo inay gurbaan garaaci karaan wa ama arijaalu calaa ahdihi sala allahu calayh wasalam falam yakun axadun minhum yatribu bidufin laakiin ragga qof ka gurbaan ma garaaci jirin waqtigii nabiga sala allahu calayh wasalam walaa yasfiqu bikafin mana sacbi jirin oo sacbinta dumarka way u banaanaataa laakiin ragga waa ka xaaraan uma banaana inay labada saxab isku dhuftaan bal qad sabata canhu fi saxiixi annahu qaala atasfiiqu lilnisaai watasbiixu lilrijaali ba nabiga waxaa ka sugan inuu yidhi saxbinta dumarkaa iskale tasbiixdana raggaa iskale nabigu wuuna nacaladay ragga dumarka isku ekaysiiya markaasuu wuxuu yidhi dumarka ragga isku ekaysiiyana waa la nacladay markaasuu wuxuu yidhi walamaa kaana alqinaau wadarbu bidufi waalkafi min camal nisa baraamburka gurbaan la garaaco sacabka maadaama shaqadii dumarka ay tahay kaana salafu yusamuuna man yafcalu dalika min arijaali muhanif salafkii saalix ahaa muslimiintii hor culimmadoodii waxay ku magacaabi jireen ninka hees lagu arko ama isagoo wax gargaraaca gurbaan iyo waxa weeyaan musti garaaca la arko ama ninka sacbiya oo sida hadda ay sameeyaan marka shirarka laga khudbeeyo ninka sacbiya muqanaf la yidhahda isnaageeya la yidhahdaa ragga heesoo dhan isnaageeyaal weeye ragga sacdiyoo dhan isnaageeyaal weeye marka waa aad dhaqan u xun waa qofku ilaahay inuu ka baqo xuduudda ilaahay u ilaaliyo qowl kasta oo uu ku hadlayo waa la isweydiinayaa maa yalfidu min qowlin ilaa ladayho raqiibun xatiib qofka qowl kasta iyo ficil kasta oo ka soo fula ilaahay hortiisaa lagu weydiin marka inuu iska socdo ma ahan oo wixii naftiisu rabtaba iska sameeyo waxa alla amray waa in la sameeyo wixii alle diiday waa in laga joogo xuduudda allena waa in la ilaaliyo kitaabkii sidaas ayuu noogu dhammaaday walxamdu lilah mahad dhammaanteed ilaahay baa iska leh alladii allaha binicmati isaga nimcadiisa minhu xaggiisa nimcadaasoo minhu xaggiisa ka ahaatay tatimu saalixaat waxyaalaha wanaagsan oo dhan ay ku dhammaystirtaan waxyaalaha wanaagsan oo dhan ilaahay nicamtiisa lagu gaaraa oy qofka ugu dhammaystirmaan marka ilaahay noo dhameeyey baan mahad iskale kitaabkan intaasu noogu idlaabay waxaa naftayda iyo nafta gabdhaha muslimaadka iyo nafta gabdhaha dhammaan mu'minaadka ragga mu'miniinta dhammaan muslimiinta waxaan u dardaarmayaa ilaahay cabsidiisa iyo xuduudda alloo la ilaaliyo diinka alle inaan laga fallaagoobin diinta cidna uma baahna ilaahay baa ilaashanaya laakiin annaga u baahan qofkii diinka alle ilaali waaye asagaa ku duloobaya diinku uma baahna marka qof walbaaba diinka ilaahay dhinaciisa ka ilaaliyo naftiisa ha u ilaaliyo ilaahay ha ugu dhowaado ilaahay weyna ha naga aqbalo isaga waxaan weydiisaynaa rabbulcaalamiin inuu cilmi naafica nooga dhigo cilmiga aan ka akrisanay kitaabkan ilahay inuu nooga dhigo cilmi naafico jannadiisa lagu galo cadaabkiisa iyo cadhadiisana looga badbaado waalidiinteenniina ilaahay u dembi dhaafaan ilaahay weydiisanayna culummadeenni mucalimiintiina iyo mashaayikhdiina ilaahay inuu u dembi dhaafo jannaatulfirdowsana uu geliyey culummadeeni diintana soo bartay rabbulcaalamiin saasaan weydiisaynaa ilaahay ha naga aqbalo wsala allahu wasalama wbaarak calaa nabiyina moxamed